dheeldheela ama ku jeesjeesa ama caaya fa huwa kaafirun waa gaal ahaaniyatu mas'alada labayda anna haadaa macnahaasu huwa tafsiiru aayati waa aayadda tafsiirkeeda fii man qofkii facala daalika arrinkaa sameeya kaa'inan man kaana qofku ahaadaba aayaddaas tafsiirkeedii weeye ahaaliatu masalada saddexayda alfarqu waa farqiga u dhaxeeya bayna anamiimati isku dirdiridda dadka loo kala warqaado taas waa xaaraan naartaana lagu galaa iyo wanasiixati in loo nasteexeeyo lilaahi walirasuulihi taasna waxay tahay qofka diinka wax ka sheegayo la collaytamaya in laga digo oo la soo sheego kaas waa xaq qofka diinka ilaahay la collaytamaa in la sheego sida saxaabigii uu nabiga ugu sheegay sal اlahu calayh wasalam laakiin qofku qof hadduu wax ka sheego inaad u soo sheegtaa sax maaha alraabicatu mas'alada afrayda alfarqu waa farqiga u dhaxeeya bayna alcafwi cafinta alladii cafinta yuxibuhu llaahu alla jecel yahay iyo wa bayna alkhildati ad adkaynta calaa acdaa ilaahi cadowyaalka ilaahay lagu ad adkeeyo silada kale waxay tahay cafiska ilaahay jecel yahay iyo adadkaynta cadowga ilaahay lagu adadkeeyo waa inay kuu kala baxsanta qofka adiga hadii uu kugu gafo inaad iska cafido ilaahay waa jecel yahay waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum idinkaba ilaahay markaad u gaftaan ilaahay inuu idiin dhaafaad jeceshihiin ee dadka iska cafiyo iska dhaafa ilahay marka haddii adiga shaksiyan si ah laguugu gafo inaad iska cafidaa ilaahay jeceli laakiin qof diinka alle la colaytamaya ilaahay ma jecla in la cafi inaad adigu iska cafido ood u jilcido ma jecla ee waxaa ilaahay jeceliya inaad ku adadkaato ah. maxaa yeelay fiiriya nabiga sala allahu calayh wasalam ninkii markuu u yimid oy rasuulka allo hadal aan wadada iskaga goynayduu ahaa waa hadal oo aan iska dhex galnayo jidkaas dheer aan ku gaabinaynay nabigu uma jixin jixin mana u qaboojin ugamana tanaasulin xaqii ee wuxuu dusha ka saaray xugunkii qul abillaah wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahziuuna laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum intaasuu dusha ka saaray marka qofka cadownimo diinad ka muuqato waa in xukunkiisa la siiyaa qildana lagula dhaqmaa yaa ayuha nabiyu jaahid اlkufaar wاlmunaafiqiin waqlud calayh waa in lagu cadcadkaada qofka laakiin adiga shaksiyan kuugu gafa waa layska saamaxaa allah jecel cafiskii alkhaamisatu masalada shanayda anna min alacdaari duurdaaryaalka waxaa ka mid ah maa shay laa yanbaqii aysan haboonayn an yuqbala in la aqbalo cudurdaaryaalka waa ku jira qaaraysana bono in la aqbalo ilaahi weyna diinkiisa waa ku jeesjeesaaye marka cayaara iga ehda dhab igama ahayn jeesjeeskaasu cudurdaar la aqbalo maaha wax la aqbalo maahan kaasu wax la aqbalo maaha ee cudurdaarka waxaa la aqbalaa wixii meel mari kara baabu ma haadaakanu baabu maladikii baabkiisi weya jaa yimid fii qowlilaahi tacaala ilaahay qowlkiisa ku yimid ilaah uu ku qowlay walain adaqnaahu insaanka haddaan dhadhansiinno raxmata naxariis raxmaddaasoo minnaa xaggeenna ka ahaatay min bacdi daraa'a xaalad dhibaatole ka gadaal dhibaatadaasoo masad u taabatay layaquulanna insaanku wuxuu leeyahay haadaa kanu lii anuu ii sugnaada baabu maa haada midkaanu baabu maa kii baabkiisa weeye jaaa yimid fii qowlilaahi ilaahay qowlkiisa ku yimid tacaala allah wuu sarreeyaahe ilaah wuu ku qowlay subxaana walain adaqnaahu haddaan insaan ka dhadhan siino raxmatan naxariis naxariistoo midna xaggeenna ka ahaatay risaaqadaan siinay caruuraan siinay caafimaadaan siinay raxmadda waxaa loola jeedaa nicamka adduunyada nimco ka mida haddaan nimco siinno layaquulanna wuxuu leeyahay haadaa li u iska leeyahy anaa iska leh walain adaqnaahu wallaahi in adaqnaahu insaanka haddaan dhadhan siino raxmatan naxariis raxmaddo minaa xaggeenna ka ahaatay min bacdi daraa'a xaalad dhibaatale ka gadaal xaalad dhibaato leh dhibaatadaasoo masatu horay u taabatay waa xanuunsaday alla caafiyey waa faqiiray alla qani ka dhigay waa cabsaday alla cadowgii ka fakiyey xaalad dhibaatadahoo taabatay haddaan dhibaatadii ka qaadno nimco siinno insaanka midkiisa xun ilaahay waa abaalka dhacaa waa ka jizaaraa waa ka abaalka dhaca nimcadiiga kama shukriyo layaquulanna wuxuu idhaa haadaa kanu li anu ii sugnaaday ilaahay uma tiiriyo nimcada baabkan wuxuu ka hadlaa insaanka xun ee aan fiicnayn nicamka ilaahay kama shukriyo nicamka ilaahay kama shukriyo qofka waxaa la rabaa muslimka ah muuminka ah nimcada ilaahay inuu ka shukriyo shukriga nimcadana waa saddex koow qalbiga inaad ka ictiraafto oo ka aqoonsato nimcadan allihii kuugu nimceeye muncimka ah waa inaad qalbiga ka garato oo aad ka qirto qalbiga labo carabka waa inaad ilaahay u tiirida nimcadan oo tirahda bifadli illaahi wa raxmatiya nimcadan ku hela ilaahay baa iigu nimceeyey ee aadan awoodaada iyo cilmigaaga iyo xeeladaada ku sheega nimcada inaad ku keensatay xoogaaga iyo xeeladaada iyo caqligaaga iyo cilmigaaga waa inaadan sheegan ee aad carabka uga tiirido allah oo aad tidhaahdo ilaahay baa iigu nimceeyey fadligiisa ixsaankiisa tan saddexaad nimcadii alla ku siiyey day xoog tahay day xoola tahay day caqli tahay hadday cilmi tahay hadday caafimaad tahay waa inaad daacada ilaahay u adeegsato oodan ilaahay ku caasi saddexdaas marka qofku isku daro nimcadii allaah uu siiyey waa uga shukri ilaah lain shakartum la laasiidanakum markaasna waxaa ballanqaad ilaahay ah ilaahay u kordhina tii horena u dayna saddexdaas haddii laga helo qof qalbiga inuu ka ictiraafo ka aqoonsado nimcadan muncimkii ugu nimceeyey carabkana uu u tiiriyo ilaaha weyn ee ugu nimceeyey oo yidhahdo allaha igu nimceeyey nimcadanna day dhega tahay day indha tahay day caqli tahay day xoolo tahay hadday xoog tahay hadday cilmi tahay daacada ilaahay uu u adeegsado oo ilaahay ku caabudo ee uusan macaasi u adeegsan nicadii alla siiyey saddexdaas qofka isku dara waa qof ilaahay u shukriyey nimcadii allah siiyey waa ka shukriyey ilaahayna nimcada waa u daa'imina waana u siyaadina weliba waana u siyaadina laakiin insaanka xun ee baadiyoobay ilaahay weyne wuxuu noo sheegaa marka ilaah dhibaato ka qaado oo uu nimco siiyo nimcadaas asagaa sheegta xoogiisa caqligiisa xisaabtankiisa uu ku sheegta inuu ku keensaday ee ilaahay uma tiiriye nimcada taasuna waxay keentaa adduunka ilaahay nimcada inuu ka siibto ciqaab adagna aakhira uu la kulmo qofka in kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad ka abaalka dhacdaan nimcada cadaabka alle waa darany cadaab adagoo daran ah ina sugay aayadda macnaheeda ayuu shiiku ka soo naqliyey taabiciyaal iyo saxaabo labadaba qaala mujaahid mujaahid wuxuu yidhi haadaa kan bicamalii shaqadaydu ku yimid uu leeyahy wa ana aniga maxquuqun mid loo xaq siiyana bihi shaygan insaanka marka ilaahay uu leeyahay haadaa li uu leeyahay macnaheeduu fasira mujaahid mujaahid ibnu jabri waa ardayga cabdilaahi bni cabaas oo yidhi qur-aanka afar iyo tobankii boqolka saddex gooran ku dul akriyu ibnu mar aayad kastaan weydiinayu macnaheeda iyo sabab mas waa saddex goor uu tafsiirka cabdillahi bn cabaas ku dul akriyo oo ka dhegaysto saas darteed kii jiray sufyaan thawri idaa jaaaka tafsiiru can mujaahidin faxasbu aayad tafsiirkeed mujaahid hadduu kaaga yimaado waa kugu filan yahay raadin hadhihin waxaa kaloo lagu fasir waa kugu filan yahay mujaahid ibnu jabri wuxuu yidhi insaankan wuxuu leeya haadaa li unfasira haadaa arinkaanu bicamali shaqadaydu ku yimid uleey anaa keenayoo shaqadayda ku keenay wa ana aniga maxquuqun mid loo xaq siiyaan ahay bihi shaygan waan mudnaa u leey marka fiiri waa laba shay laba macno wey inaad tidhaahdo xoolahan shaygan waxaan ku keenay aqoonaan leeya ilaha dhaqaalaha iyo qaababka loo shaqeeyaan ku taqaus waa kufri nimcadii aad ka kufrido o inaad iskula weynaato oo tidhaahdo nimcadan allaha isiiyey allahna wuxuu ogaa inaan mudanahay in la isiiyo ayaduna waa takabur labaduba waa dalan iiri inaad tidhaahdo nimcadan anaa kasbadoo shaqaystay waa mid waa qalab tan labaad inaad tidhaahdo alla isiiyey allana wuxuu ii siiy waa ogaa inaan mudana in la siiyo waa qalad iyo dalaad maxaa la rabaa inaad tidhahdo allahaa isiiyey bifadlihi igu siiyey aniga ma mudnayna isaga iska kay siiyey anugu xaq isaga wax uguma lahayn labadaas macno ku fasir wa qaala bnu cabaas wuxuu yidhi yuriidu wuxuu ujeedaa min cindi aniga agtaydai ka ahaatay bicamali ay la midta hadalkaas cabdullahi bn cabaas wuxuu leeya qofku xoolahaan min indi agtayday ka ahaadeen macnaha xoogayga caqligayga aqoontayday ku yimaadeen waa min cindi waa saas waa tafsiirkii koobaad cabdilaahi waa tafsiirkii ee mujaahid oo kale iyo wa qowlu ilaahi qownkiisana uu yidhi qaaruun markuu ilaahay nooga hadlayey qaala qaaruun wuxuu yidhi innamaa wax kale maahan uutiituhu maalka waa lay siiyey calaa cilmin cilmi korkiisa laygu siiyey cilmigoo cindi agtayda labadii macno wey calaa cilmin oqoon aan u leeyahay ilaha dhaqaalaha laga shaqaysto iyo qaabka loo shaqaysto iyo oqoon rabbi ii leeyahay inaan mudanahay wax wax la siiyo inaan ah u leey labadii macno alle wuxuu ogyahay inaan mudanahay aniga qaaruuna yarxamkalla qaala qataada waa qataada ibnu dacaama asaduusi wuxuu yidhi calaa cilmin maalkaan cilmi ayuu ku yimid oqoon cilmigoo minii aniga xaggayga ka ahaaday biwujuuhi lmakaasibi wujuuhda laga shaqaystan garanayo ilaha dhaqaalaha iyo sida loo shaqaysto oqoon aan u leeyahan maalka ku helay marka isagaa isku tiiriyey wa qaala aakharuuna culummo kalena waxay yidhaahdeen calaa cilmin maalkaanu oqoon ayuu ku yimid cilmigoo minallaahi allah xaggiisa ka ahaaday anii aniga ahlun inaan ehel u ahay lahu maalkan ayaa ilaahay og yahay ah, ilaaha wuxuu og yahay inaan mudanahay in maalkan lay siiyo saasuu ii siiye ah. labadaas macnabisay ku wareegay ir allaa og inaan ehel u ahay anii aniga ahlun ehel inaan ahay lahu maalka wahaadaa kanu macnaa qowli mujaahid weeye uutiitu waa lay siiyey calaa sharafin sharaf aan leeyahay mujaahidaa ku fasiray marka labadaas macno wey macno ah aniga aqoontayda ku keensaday iyo macnaha ah ilaahaa ogaaday inaan ehel u ah labadooda qalb maxaa saxa ilaaha isiye bifadlihi ugu siiy isagaa iskaga kali tafadulay ee aniga isaga xaq kuma lahayn kaasaa la reebay an abi hurayraa radi alaahu canhu anahu abi hurayra samica wuxuu maqlay rasuulalahi rasuulka ilaahi sal اlahu alayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay ina alaaatan saddex nin saddexdaasoo min bani israa'iila reer banu israa'iil ka mid ah abrasa ka bedelo mid baras qaboo korku cad yahay korkiiyaa caddaaday barasuu qabay wa aqraca mid allawxiir midka aan tinta lahayn aa la yidhaha tin midaa lagu erag kaas soomaaliya aa lu yidha allawxiiraan idha anugu bidaar maaha bidaartu waa inta macnaha tin baba maarka bidaartu maogtahay intaa bidayda qofku inta waa ku leey wa qaybaa tinta ka bidayda ee waa midkaas malaguxiirka marka midna sidaasu ahaa wa aqraca mid malaguxiirahoo aan tinba lahayn wa acma iyo mid indhala saddexdaasay ahaayeen saddexdaas saddex ayay ahaayeen marka fiir mid walba dhibaa haysta midka baraasu qabaato korkii yaaba cad faqiirna weliba waaye mid walbaaba waa dhibaato midkanoo malagxiirkaana waxa weeyaan waa dhibaato weyn asna madaxiya iska dhidida oon lagu aragtin indhoolkaan dhibaata haysan saddexdaasa ilaahay imtixaana fiiri faaraada allah faaraada allahu allah wuxuu doonay an yabtaliyahum inuu imtixaano fabacaa wuxuu soo diray ilayhim saddexdoodii malakan malag faataa malagkii wuxuu u yimid alabrasa kii baraska qabay faqaala wuxuu ku yidhi malagii ayu shayin shaygee axabu ilayka agtaada loo jacayl badan yahy maxaad ugu jeclaa laheyd maanta qaala wuxuu i ninkii baraska qabay lawnun xasanun huwa midka aan jecelahay lawnun xasanun midab wanaagsan adduunka maanta korkiisa waxaanu jeclaa lahaa ilaahayo isiiyo midab wanaagsan oo cudurkaan iga qaada iyo wajildun xasanun maqaar wanaagsan wayadhabu iyo inuu iga tago canii xaggayga alladii cudurka qad qadarini qad qadarini qad qadiraniya naasu dadku ay igu qurunsadeen bihi cudurka iyo inuu iga tago cudurkan dadku igu qurunsadeenoo qof walbaa iga cararayo qad qaadiraniya naasu bihi cudurkan dadku igu qurunsadeen qaala wuxuu yidhi nabiga sal اlahu calيه wasalam fa masaxa malagii waa masaxay hu ninkii baraska qabay korkiiu ka masaxay korkiiu ka masaxay fadahaba waxaa ka tegey canhu xaggiisa qadaruhu qurunkiisiyaa ka tegey qurunkiisii ayaa ka tegey macnaha korkii caddaayaa raystay fa ucdiya waxaa la siiyey lownan midab midabkoo xasanan wanaagsan iyo wajildan maqaar maqaarkoo xasanan wanaagsan qaala malaggiyaa wuxuu yidhi ayulmaali maalka keebaa axabu ilayka agtaada loo jacayl badanya wuxuu yidhi adduunka korkiisa maal maxaad u jeclaaleh inta maala maalkaad u jecesha ilaa waa faqiiru ahaaye qaala wuxuu yidhi alibil geel aw ilbaqar ama lo geel iyo lo u mid sheegtay waa shaku raawi inuu geel sheegtay ayaana u dhowda shaka waxaa rashakiyey isxaaq fa ucdiya waxaa la siiyey naaqatan hal hashaasoo cusharaa'a riman cusharaa'a hal toban bilood ama sideed bilood hal rimana loola jeeda ayaa la siiyey wa qaala malagii wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fiiha ilahay hashaada ha kuu barakeeyo qaala wuxuu yidhi nabigaa yidhi sal اllahu calayه wasalam faataa malagii wuxuu u yimid alaqraca kii oo malagulxiirka ahaa kiyuu u yimid faqaala wuxuu yidhi ayu shayin shaygee axabu ilayka agtaada loo jacayl badan yahy maxaad u jeclaaleen adduunka korkiisu yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii madaxaa xirnaa shacarun xasanu tin wanaagsanaa u jeclaalaha wayadhabu cannii iyo inuu iga tago alladii shayga qad qadiraniya annaasu bihi dadku ay gu qurunsadeen dadkii o dhan waa ay dhibsadeen madaxaan iska dhidinaya oon tinta lagu arag famasaxa malagi waa masaxay hu madaxii madaxiiyuu gacanta uga masax fadahaba canhu waxaa ka tegey xanuunkii fadahaba canhu xanuunkii waa ka tegayoo tina u soo baxday wa ucdiya waxaa la siiyey shacaran tin tintoo xasanan wanaagsan qaala malagiya wuxuu yidhi ayul maali maalkeeda axabu ilayka agtaada loo jacayl badan yahi maal maxaad u jeclaa leh wuxuu yidhi albaqaru awil ibilu geel faucdiya waxaa la siiyey baqaratan neef saca hal sac baqaratan hal neef oo lo-a sacaasoo xaamilan oo riman sac rimana la siiyey qaala malagii wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fiiha ilaahay ha kuu barakeeyo fa ataa malagii wuxuu yimid alacmaa qofkii indhoolaha ahaa fa qaala wuxuu yidhi ayu shayin shaygee axabu ilayka adiga agtaada loo jacayl badan yahy u jeclaa lahayd adduunka faqaala wuxuu yidhi an yarudda allaahu calaya basari ilaahay indhihii inuu ii soo celiyo ilaahay inuu indhahayga ii soo celiyo wax kala arko aan u jeclaalaha oo fa ubsira bihi naasa dadka aan ku arko fa masaxahu malagiyaa masaxay indhaha faradda allaahu ilayhi basaraw alla araggiisa u soo celiyey qaala wuxuu yidhi fa ayulmaali maalka keebaa axabu ilayka agtaada loo jacayl maal maxaad u jeclaalaheed qaala wuxuu yidhi alqanamu ari fa ucdiya waxaa la siiyey shaatan ri ridaasoo waalidan riman fa antaja haadaani labadaanu way dhashadeen wawallada haadaa kanuna waa dhashaday fa antaja way dhashadeen haadaani labadan kii geela la siiyey iyo kii lo-da la siiyey haadaani waa saaxib alibil walbaqar labadaas labadoodii inta ilaashadeenay u dhaleen labadii neef wawallada haadaa kii ariga la siiyeyna asna wuu dhashadayoo inta ilaashaday ayay waxa weya neefkii arigaha u dhashay waa u bateen marka xoolihii fa kaana waxaa u sugnaada la ficilkan oo ah antaja sida haalibka majhuulu ku yimaadaa laakiin waxaa ku soo arooray riwaayadaha gobol ka mida oo musama laakiin untija saasuu ku yimaadaa sida haalibka ah oo luqada carabiga ku badan fa kaana waxaa u sugnaaday lihaada kan oo geela la siiyey waadin hal waadi oo minal ibili geel ah welihaadaa kii sax la siiyeyna waadina u sugnaaday waadigoo minalbaqari lo ah welihaadaa midkan la siiyey arigana waadin ayaa u sugnaaday waadigoo minalqarami ari ah mid walba hal waadiya xoolihiisi noqday ta bateen waa imtixaan ku imtixaana xool haddaad aragta ku soo gala waa imtixaan faqri haddaad aragtana waa imtixaan marna adduunka intaad joogto imtixaan la-aan qaala wuxuu yidhi nabiga sal اllahu calayh wasalam uma inahu malagii ataa wuxuu u yimid alabrasa kii baraska qabay fii suuratihi muuqaalkiisii oo kale isagoo baras korkiisii ka muuqdo oo faqiir ah uu u yimid sidii waagi hore uu ahaa jiray malagii oo u ah eg u yimid uma ataa malagii wuxuu u yimid alabrasa kii baraska ugu yimid wa yimid faqaala wuxuu idhi rajulun ana aniga rajulun nin baan ahay rajulkoo miskiinun danyar ah nin miskiin oon xoolo haysan wabnu sabiilin musaafirna waa ah. musaafirna waa ah miskiinnimadu waxay keenay in loogu naxariisto musaafirnimadu waxay keenay in loogu naxariisto laba dano waa weynu sheegtay xanuunku wuxuu keenay in loogu naxariisto qadinqaacat biyaal xibaalo asbaabtii wayga dhammaatay alxibaal alasbaab wey asbaabihii dadku ay ku socon jireen waa iga dhammaadeen qadinqabacad waa iga go'day biyi aniga alxibaalu asbaabihii fii safari safrkayga dhexdiisa haada oo kan ah falaa wax sahay ah aniga iima sugnaan alyowma maanta ilaa bilaahi allaah maahane uma bika iiri uma lsula cadfay uma bika kadibna adiga wax sahay ah, oo aan meel ku gaaro maanta ma hayo ilaa allah wuxuu isiiya maahane adiga aan kaa raba asaluka waxaan kugu weydiisaa biladii allihii u yidhi iirada siduu u weydiiyey xataa su-aasha adaygeeda asaluka waxaan kugu weydiisanaa biladii allihii acdaaka ku siiyey allawna alxasana midabka wanaagsan nimcadii soo xasuusiyey waljilda alxasana iyo maqaarka wanaagsan walmaala maalka ku siiyey waxaan allahaas kugu weydiisanaa baciina neef geel ah neefkaasoo ataballaqu aan ku meel gaaro bihi neefka fii safari safarkayga neef aan ku meel gaaro oo meeshaan u socday aan ku gaaraan kugu weydiisanaa allah alla dartiis iisi fa qaala ninkii wuxuu ku yidhi low malagii alxuquuqu kaiira geed weyn intii gubtaa hoostaal habayuu kuu muuqan maalkan tirada badan maalkan tirada badan yuu kuu muuqan geed weyn intii gubtaa hoosta geed walba intii gubtaa hoostaal manaha xoolahaan tirada badan ujeedo xuquuq badana ku tacaluqda wey hayay ku muuqan xoolahaan tiradooda xuquuq badan aa ku tacaluqda marka neef kuma heli karo iga diid laa ilaaha ila alwanahooji waa hooga hmm, waa gara waay nimcada ilaah faqaala lahu wuxuu ku yidhi malagii hadda bal fiiri xasuusama qofka haddaan qayr lala rabin si kastoo wax loo xasuusiya xasuusama faqaala malagii wuxuu ku yidhi lahu ninkii kaanii acrifuka waxaadba i mooddaa inaan ku garanayaba inaan ku garanayaadba la moodaaba alam takun miyaadan ahaa jirin abrasa mid baras qaba yaqdaruka naas oo dadku ku qurunsadaan faqiiran oo faqiir ah fa acdaaka lahu alla sow kuma siin almaala maalkan saas inaad ahaa jirtaan moodda waa hore aan ku arki jirin saas ma jirto waaba iska jibri ila nimcadii ayaan inta haystay faqaala wuxuu ihi inamaa wax kale ma ahan waristu waan ka dhaxlay haadal maala maalkan kaabiran oday an kaabiran oday ka sii dhaxlay maalkan ab laga soo gaari weeye xera kuraagaahoo waxa weya annaga weligeen aqliyan ahaynu anu aabbayaan ka dhaxlay aabbay aabiisu ka dhaxlay fakriga iyo waxaas annaga dadkay soo mareen ka ma lehin ma ka mida ah. meeshuu ka dhacay fiiri alla godhanugurido godu ku dhaco qaala wuxuu yidhi malagyaa wuxuu ku yidhi fiiri in kunta haddaad tahay kaadiban beenaale fasayaraka allaahu allaha kaa dhigo ilaa maa kunta siduu horood ahaa jirta ah, meeshaada allaha kuu celiya dad ka been sheegaya ka habaarka shardi waa lagu xidhi kara qofka sidaas hadday arintu tahay saas allaha ku yeelo ah, shardigaasuu ugu xira waa hoogay kaas qaala wuxuu yidhi nabiga sal اllahu calayh wasalam fa ataa fii suurati muuqaalkiisii ugu yimid iyo wahayati qaabkiisa isagoo madaxu qalaalayo faqaala lahu wuxuu ku yidhi mila maa hadal wax lamida qaala uu ku yidhi lihaada kan intii uu midkan ku yidhi uu ku yidhi intii uu midkan ku yidhi oo ah aniga nin miskiinahan ahay musaafiraan ahay asbaabtii wayga go'day safarkayga sahay ma haysto allaah maahane kadibna adiga ilaahay weynaa ee ku siiyey tinta quruxda badan waxaan kugu weydiisanaa inaad sida neef lo-a ah oo aan ku meel gaaro maanta saasuu ku yidhi saasuu ku yidhi waradda wuxuu ugu jawaabay calayhi korkiisa mila maa shay wax la mid a radda calayhi uu ugu jawaabay haadaa kii geela lah intii ku jawaabay alxuquuqu kaiira wy ah, xuquuq maalkaan yaysan kula badnaan xuquuq badanaa ku tacalluqda dad badanaa waxaan isla leh ah, waxaanu gacantan ku haynaa maahane melin anagu faqaala low asna wuxuu ku yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban beenaale fasayaraka lahu allaha kaa dhigo ilaa maa kunta saad aheed sidaadii allah kuu celiyo ah, madaxatinta allah ka bitiyo faqrina allah kugu salido waa kasaaray kamuna haddana waa kasaaray waxaa la rabay inta bukliga la dagaalamo inuu miskiinka gacan qabto qaala nabigu wuxu uhi faata wuxuu u yimid alacmaa indhoolihii fii iyo wahayati qaabkiisii ugu yimid isagoo indhala ugu yimid ah, kiio ar iska haysta oo indhale fa wuxuu ku yidhi rajulun ana aniga rajulun nin baan ahay rajulkoo miskiinun danyar ah wabnu sabiilin musaafiraan ahay qad inqadacad biyal xibaalu asbaabtii oo dhan waa iga goday wax sababa ma haysto fii safari safarkayga dhexdiisa falaa balaaqa sahay iyo saad iima sugnaan lii aniga alyowma maanta ilaa bilaah allah un maahan kaalmadiisa uma bika kadibna adiga as'aluka waxaan kugu weydiisana biladii allihii radda calayka kuu soo celiyey basaraka araggaaga shaatan hal neef oo ari ah oo ataballaqu bihaa aan ku meel gaaro fii safari safarkayga hal neef ariya isi faqaala wuxuu idhi qad kuntu waxaan ahaa jiray hadda ka hor acma mid indhala waa qirtay fiiri nimcadii nimcadan in ilaahay u galay uu qirtay waana ka shukriyo waa ku camal falay kano fiiri qad kuntu waxaan ahaa jiray acma indhoole farada allaahu calaya basari allah araggayga ii soo celiyey fakud qaado meeshita intaad rabto ri iyo iska daa waxaad arigan dhex wada iiga tag maa shita aduu intaa rabta ii da intaad adugu rabta ii reeb ta dhex aadid fa wallaah ilaahaan ku dhaaraahu yidhi laa ajhaduka inaanan kugu dhibayn alyowma maanta bishayin shay shaygoo akhadtahu aad qaadatay lilaahi alla dartiis aad u qaadatay caza wajal ilaah dartiis waxaad u qaadayda maanta kugu dhibima maxaa allah waa kii siiyey kanaa baasa imtixaankii ku baasay waa kaas faqaala wuxuu yidhi malagii amsik hayso maalga maalaka maalkaaga maalkaaga hayso fa inamaa wax kale maahan ubtuliitum waa laynin imtixaanay imtixaanay arrintu eh ilaahay baa inan imtixaanay faqad radya allaahu canka adiga ilaaha raalli kaa noqday wa sakida ilaahay waa u carooday calaa saaxiibeyka labadaadii saaxiib bukhaari iyo muslim aa xadiiska wariyeen akhraja marka nicamtu waa imtixaan faqrigu waa imtixaan qofku waa inuu aad isku ilaaliyo fiihi fi lbaabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alowlaa masalada ugu horaydaa tafsiiru aaya waa aayadda tafsiirkeeda walain adaqnaahu raxmata mina min bacdi daraa masatu layaquulana haada li aayad tafsiirkeeda soo mara ahaaniyatu masalada labaydaa maa macnaa layaquulanna wuxuu leeya haada li macnaheedu wuxuu yahay waa soo ogaana macnaheedu wuxuu yahay haada li waa laba macno oqoontaydaan ku keensaday inuu yidhahdo iyo inuu yidhahdo alla isiyey inta ogaaday alle inaan mudanahay in laysiiyo labaduba waa qalab ahaaliatu masalada saddexeeda maa macnaa qowlihi inamaa uutiitu calaa cilmin cindi ayaduna waa la mid araabicatu masalada afrayda ma ladii ki weye fii hadi lqisati qisadan ku sugan qisada alcajiibati la yaab kale oo min alcibari cibrooyin ah alcadiimati weyn in lagu cibro qaato saddexdaas qof sida imtixaanka ay ugu dhaceen labo midna ugu baasay qof walbaa marka inuu ku xisaabtamo waad imtixaananta imtixaanka ku dhici qof aan imtixaanayn ma jiro ilaahay weynaa xooluu ku siiyey caqliga uu ku siiyey cilmiga uu ku siiyey kulli ilahay waa kugu imtixaana imtixaankaas markaa ku dhicin daqiiqad kasta imtixaanaad ku jirtaa iska ilaali ilaahay wayuxadirukum lahu nafsi ilaahay naftiisu idinkaga diga wuxuu leeyahay war ha ku dhicinina imtixaanka naftiisu alla idinkaga diga baabu qowli اlaahi tacaalى haadaa midkaanu baabu qowli اllaah allah qowlkiisa baabkii ka hadlayay tacaala allah waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi falamaa aataahumaa ilaahay markuu labadoodii siiyey saalixan caruur feecan oo caafimaad qaba jacalaa lahu allah waxay u yeeleen shurakaa'a kuwa la wadaagsada fii maa shaygii aataahumaa ilaah uu siiyey fatacaala allah allah ayaa ka sarreeya camaa yushrikuuna waxay ilaahay la wadaajinayaan aayaddan aayaadka qur-aanka tafsiirkooda ugu adayga badana ka mid tahay oo mushkilka ah bal fiiriya aayaddan falamaa aataahumaa saalixan aayadda bilowgeedu wuxuu ka hadlaayey nebiyullaahi aadam iyo xawaa caaqilku yuu ka hadlaana culimmadu way isku khilaafeen aayadda aakhirkeedu yuu ka hadlaa qowlka raajixa oo ah qowlka uu maray xaafid ibnu kaiir sarafkiina ay ku fasireen gabal ka mida sida xasanulbasri aan maraynaa qowlkaas qowlkaasoo ah aayadda awalkeedu wuxuu ka hadlaa aadam iyo xawaa aakhirkuna wuxuu ku hadlaa laba kastoo isqaba oo banu aadanka ka mid ah oo ilaahay caasdo shaydaan adeecdo uu ka hadla saasaan leenahay ee aakhirku ka hadlima aadan iyo xawaa macnahaas waa macnaha xaqa macnaha kaleeto wuxuu yahay aayadda dhammaan aadan iyo xawaa ay ka hadleen laakiin macnahaas waa marjuux waa laga raajixsanyay mana sugno aayadda macnaheedu wuxuu yahay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala laba isqabto oo nin iyo haweenay ah aad baryeen wuxuu siiyey caruur caafimaad qaba saalixan maanta waxaa loola jeeda caruur dhammaystiran oon xibnihiisu kala dhimanayn caruur dhammaystiran oon il la-ayn oo lug la-ayn oo gacan la-ayn oon meel kale la-ayn saasaa loola jeedaa markii uu dhashay ayay shaydaan addeeceen oo caruurkiiyay baadiyeeyeen ama magac waxay u bixiyeen aan sharcigu ogolayn baabkana shiiku wuxuu ugu keenay wuxuu yihi marka caruur magac loo bixinaa magacaas waa inaan addoon looga dhigin allaah cid aan ahayn baabkaanoo dhan saas u guntay shiiku marka magac la bixinaa magacaas waa inaan addoon looga dhigin ilaahay cid aan ahayn daad tidhaahdo cabdirasuul cabdi aad caruurkii ku bilowda magaciisa cabdi waa addoon cabdirasuul macnaheed wuxuu noqonaa rasuulka addoonkiisa waa dalaal wey waa baadi Ah, cabdirasuul iyo eshiyaanka aad ula baxaan waxaana lamid ay yihahdeen culummada luqada urduuga haddii la yidhaha qulaam rasuul oo kale ah, qulaam maxaa la qulaam luqadooda waa cabdi oo waa addoon waa qalad marka marba haddii cabdi aad tiraa waa inaad magac allah ka tabamarida cabdullaahi saas darteeda asmaada ilaah ugu jecel yahay waa cabdulaahi iyo cabdiraxmaan uu yidhi nabigu sal allahu alay wasalam sababtuna waxay tahay cabdi inta la yidhiiyo allah laga damariy ilaahay baa addoon looga dhigay waa mucabadu lilaah alla addoon looga dhigay saas darteeda magacyada ilaahay addoonka looga dhigayo dhan waa waa fiican yahi cabdulqaadir cabdulcasiis cabdira'uuf cabdiraxmaan waa fiican yahi cabdi mar haddii la yidhaahdo waa in allah magaciisa laga dabamariyo sidaasaa fiican sidaas ayaa fiican mar haddii lagacabdiba la yidhahdo waxaa la diidaa inta cabdi la yidhaha kale laga dabamariyo sida cabdulmualib oo kale cabdi a layidhi mualibaa laga dabamariyo waxaa la diidaa cabdulmanaaf oo kale cabdi a inta la yidhaha manaaf laga dabamariyo kuwaasoo kale wey waxaa la diidaya cabdulcuza oo kale wey cabdi inta la yidhaha cuza laga dabamariye cabdi camar oo kale cabdi inta la yidhaha laga dabamariye cabdulkacba kuwaas wey kuwa dalaalkaa oon la ogolayn kuwaas way kuwa dalaalka la ogolayn fiiri aayad baabu qowli llahi haadaan midkaanu baabu qowlilahi ilahi qowlkiisa baabkii ka hadlay wey tacala allah wuu sarreeya ilaah uu yidhi falamaa aataahumaa labadii markii ilaah uu siiyey saalixan caruur caafimaad qaboo dhammaystiran jacalaa low allah waxay u yeeleen shurakaaa kuwo la wadaagsada fii maa shaygii aataahumaa ilaah uu siiyey fatacaala allah allaha ka sareeya camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan qaala bnu xasmi abu muxamed ibnuxasmi wuxuu yidhi ibnuxasmi aaahiri weeye abu muxamed ibnuxasmi wuxuu yidhi asagoo sheegaya inaan la ogolayn magaca ilaahay qayrkiis in looga dhigo addoon abu muxamed cali ibnu axmed ibnu saciid ibnu xasmi wuxuu yidhi itafaquu culummadu waxay isku waafaqeen maraatibulijmac wey kitaab ijmac ka hadlu iska leeyay maraatibulijmac kitaab la hah kitaabkaasuu ku leeyay kitaab ijmaaca uu uga hadlu iska leeyay oo la yhaha maraatibulijmac hadalku halkaasuu ku yaalla itafaquu culummada muslimiintu waxay isku waafaqeen calaa taxriimi kulli ismin magac kasta in la xaaraamtinimeeyo magacaasoo mucabadin addoon looga dhigay liqayrilahi ila qayrkiisa waa xaaraan cabdi inta la yidha wax kale laga dabamariyo oo aan allah magaciis ahayn ka cabdi camar oo kale wa cabdilkacba oo kale waa xaaraan ma banaana waana ijmaac inay xaaraanta waa xaaraan cabdirasuul oo kale xaaraan wey iyo wamaa ashbaha daalika wax alla wixii shabaha oo ilaahay qayrkiis addoon looga dhigay xaashaa cabdalmualib cabdulmualib kuma jiro marka istinahaan halkuu ka soo istanooday itafaquu hadduu ka soo istanooday waa sax waa runtiis waana saxayn cabdalmualib qof ma la dhihi karaa waa laysku khilaafay iyada itifaaq maaha culummada gabalna waa xaaraanay yidhaahdeen gabalna waa bannaan yahay yidhahdeen laakiin hadduu ka soo istanooday taxriimka oo calaa taxriimi kulli ismin mucadadin liqayr illaahi xaasha cabdalmualib waa xaaraan way cabdilmualib qof in loo baxsha waa xaaraan qadcana ma banaano in qof loo bixiya marka labada meelood midkuu ka soo isnooday ayaa ay u noqon waxaana dhici karta inuu ka soo isnooday calaa taxriimi kulli ismin markaasna waa khada wey isim kastoo addoon looga dhigay ilahay qayrkiis waa xaaraam waana ijmaac marka laga reebo cabdilmualib cabdilmualib waa isku khilaafeen culummadu qaala waxay dhahdeen waa bannaanyi waxayna u daliishadeen oo ugu xoog badan laba masalo midda koobaad nabigaa yidhi sala اllahu cala waslm ana bnu cabdulmualib laa ana nebiyu laa kadib ana ah, bnu ana nebiyun laa kadib ana bnu cabdulmualib anugu ina cabdulmualibaan waxay hahdeen haddii cabdulmualib qalad yahay nabigu kuma abtirsadeen ah, kuma abtirsadeen waa kaas waa daliishadeen waan xadiid saxiixa waxay kaloo deliishadeen saxiix muslimka iyo keyrkiis waxaa ku sugan saxaabi la yidhahdo cabdulmualib ibnu rabiica ibnu xaari saxiix muslimku ku yaala ah, saxaabi nabiguna saxaabadiisii ka mid ah, ah labadaas u deliishadeen laakiin qowlka sawaabka wuxuu yahay waa xaaraan mana banaan cabdulmualib qof loo baxsha labadoodana waa laga jawaabay jawaabta looga jawaaba midda koobaad cana bni cabdilmuطalib waxay tahay haadaa khbaarun laa inshaaun nabigu markuu leeyahay cana bnu cabdilmuطalib ma ahan magac uu isagu hadda qof u bixinayo wixii aan ka hadlayno xaaraamtana waxay ahayd magac ilaahay qayrkiis addoon looga dhigo hadda qof loo bixina ee nabiga hadalkiisu waa khbaar awoogiis magaciisu ka warama awoogiis magaciisu ka warrama taasuna ma aha waxa la diidayo qof dhintay oo magacaan la dhihi jiray in la sheego ikhbaara la yidhahda adigu inaad qof u bixidana inshaala yidhahda waa arrin aad hadda curinayso shayga xaaraamtaah waa adigu inaad qof u bixido qof nool aad ugu ku magacowdo kaas weeye laakiin qof dhintay oo magacaan loo yiqiin inaad ku dhawaaqdood sheegto maahan xaaraam wa baabu lkhbaari awsac min baabi waa ka waasaxsan yahay baabka inshaag adiga haddee waxaad dhigi kartaa fircoona wuxuu yidhi ana rabukum acla rabbigii niin sareeyey anaa ah waad dhigi kartaa de adugu fircoonaa saas yidhi waa ikhbaar arrin hadda kahor dhacdaad ka warramay laakiin adugu toos uma dhigi kartid ana rabukum acla rabbigii niin sareeyey ana ah ma soo dhigi karta adu hadde maya inshaa xaaraan wey gaalaad noqoy haddaas tirado laakiin haddaad tidhahdo fircoonaa yidhi waxaad ka warramayda arrin hadda ka hor dhacda baab khbaara la yidhahda waa banaan inay saas tahayna waxa u daliil ah cabdimanaaf qof in hadda loo bixiyo inay xaaraamta waa laisla ogoliy cabdimanaaf in qof loo bixiyo waa laisla ogoliya inay xaaraamta nabigana sala allahu calayh wasalam waa ku dhawaaqay yaa bani cabdimanaaf uu yidhi markuu naarta uga digaya xadiidkii markuu buurta koray ah. waandir cashirata kala akhriba inay kusoo degtay yaa bani marka hada min baab اlkhbaar laa min baab اlinshaa wa baab اlkhbaar awsacu min baab اlinshaa marka kaasaa kugu daliila taas jawaabteedu waa taas waxaa soo haray saxaabigan saxaabigan waxaa la yidhaha cabdulmualib ibnu rabiica ibn xaarita ba la yidhaha saxi muslimka iyo ku yaalla meelo badan ku yalla saxi muslimka ibn axmed maxamed musnadkiisa iyo meelo badan ku yaalla alisaaba fii tamyiisi saxaaba xaafid ibnu xajar saxaabigaas markuu u tarjamayna wuxuu yidhaahdaa qaala ibnu cabdilbari qaala ibnu cabdilbari ibnu cabdilbari wuxuu yidhi kaana calaa cahdi rasuulilahi sala اlahu alay slm saxaabigaas waqtigii rasuulku noola ooba saxaabiba nabigiyuba arkayba oo la kulma walam yuqayir ismahu fii maa calimtu intaan anigu ogahayna nabigu ninkaas magaciisa ma bedelin meesha khilaafku ka yimid fiir waa tanaaba ka midta ibnu cabdilbari wuxuu leeyahay ninkaasu nabigu la noola waktigii nabigu noola aniga intaan ogahayna magaciisa ma uusan bedelin nabigu cabdilmualib alamiji day xaaraantaani waa bedeli laha nabigu munkar ma ogolaadeen intaas markuu soo naqliyey qaala alxaafi xaafid ibn xajar wuxuu yidhi qult waa tacqiibi waa radi qult wuxuu yidhi wa fii ma qaalahu nadar warka uu yidhi nadaraa ku jira maxaa yeele faina zubayr ibnu bakaar zubayr ibnu bakaar aclamu min kayrihi binasabi qurayshin waaxwaalihim nasabka quraysheed iyo ahwaashooda asagaa uga aqoon badan dadka kale walam yadkur anna smahu ila almudalib cabdulmudalib soo ma ahayn zubayr ibnu bakaar oo nasabyaalka aad u yaqaano quraysheed dadkan ugu aqoon badan ninkan mudalib ibnu rabiica ibnuxaariu ku magacaabo waxayna tusa nabigu inuu ka bedeli magacii oo umudarib u baxsho taasa ku tusa in magacii laga bedelay ah, mualib ibnu rabiica ibnu xaarifku ku magacaabo zubayr ibnu bakar oo ansaarta nasabka ka hadla marka in ninkii magaciisi la bedelayna waa taasa waa la bedelay marka cabdilmualib ma banaano saasaa la leeyahy ka an ibni cabaasin cabdlahi bn cabaas waxaa laga wariyey fi aayati fii tafsiir aaya aayadaas tafsiirkeeda aayadaas falamaa aataahumaa saalixan aayadaas tafsiirkeeda qaala cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi lamaa taqashaahaa xawaa markuu u galmooday aadamu aadam markuu u galmooday xamalad uura yeelatay fa ataahumaa waxaa u yimid ibliisu ibliis ibliisa u yimid fa qaala wuxuu yidhi inii aniga saaxibukumaa saaxiibkan aniga saaiibkiina saaiibka a ah ofka arrimu kala dhexayn haddii nin dawo kaala dhaxaydood maalin walba maxkamadda isla tagtaan saaxiibka a ah lagu yihahda carabi ninkii saaxiibka aha macnaha nin shaqa inay dhex martay wey hadda waa inaad dood isku haysataan wuxuu yidhi aniga waa saaxiibkiinaan ahay aadam iyo xawa waa isnaqaanaa waxaana ninkii jannada idinka soo saaray haddana amar kalaan idin siinay haddaad diidaanna waa ogaa doontaan waxa ka dhaca wuu yidhi inii aniga saaxibukumaa saaxiibkiinana aladii saaxiibkii akrajtukuma aan idinka soo saaray min aljannati jannada latudiicunanii wallaahi waad iadeecaydaan oo iadeecaydaan oo iadeecaydaan latudiicunanii wallaahi waa iadeecaydaan oo iadeecaydaan oo laajcalanna haddii kale waxaan u yeelaa low caruurka caloosha ku jira qarneey ayilin biciid labadiisa gees biciid ciidku waa ugaarta qayb ka mida oo geesa dhaadhee oo toosanu leey laba geeso aad u dhaadheen oo toosanu leey wallaahi caruurka wuxuu hi laba geesoo biciida u yeera markaasu caloosha inta ka soo dusiyaad halka ku dhimana xawa ah, haddii kale amarkaygaad qaadeen amarka aan ku siinaya ka fiirso fa yakruju waa fayasuquhu waa jeexa calooshaada walaa afcalana wallahi saasaan ku yeela walaa afcalana wallahi saasaan ku yeela waa u dhaha shaydaanku dadka waa cabsi geliya moogta inamaa dalikum shaydaanu yukhawifu awliya shaydaanku dadka waa cabsi geliya marka waa u dhaha yukhawifuna waa cabsi gelinaa shaydaanku aadam iyo xawaa amarkiina waa kana amarkaan iga yeelu leey si aad dhibaatadaas uga badbaadaan samiyaahu caruurka waxaad ku magacowdaan cabdalxaari magacaas ku bixiya cabdi inta tidhaahdaan xaari ka dabamariya cabdalxaari idhaahda magacaas u bixiya faadayaa waa diideen aadam iyo xawaa an yudiicaahu inay shaydaankii adeecaan fakharaja caruurkii waa soo baxay meyitan xaaluya isagoo meyduu dhashay waa dhis isagoo meyda oo caloosha ku dhex dhintayuu dhashay uma xamalat kadib uura yeelatay faataahumaa shaydaana u yimid aadam iyo xawa fa qaala wuxuu yidhi mila qowli hadalkiisii horoo kale fa abayaa waa diideen an yudiicaahu inay addeecaan fa xaraja xaruunku waa soo baxay meytan xaaluu yahay uma xamalad haddana uura yeelatay fa ataahumaa shaydaana u yimid aadam iyo xawa fadakara lahuma arrintii u sheegay fa waxaa haleelay aadam iyo xawaa xubbulwaladi carruur jacayl caruurkii u nixeen oo is yidhaahdeen mar walba waa diidaydaan waa iska dhimana amaa la badbaadiye caruurkan jacaylkii caruurka caruurtuna waa fitno inama amwaalukum awlaadkum fitna waa fitno caruurkii jacaylkoodiyaa haleelay fasamayaahu waxay ku magacaabeen cabdalxaari fadaalika macnahaasu qowlu waa ilaahay qowlkiisa caza wajal falamaa aataahumaa rabbi markuu siiyey saalixan caruur caafimaad qaba jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaa kuwa la wadaaga oo waa maxay xaarifka ism shaydaanahayleey xaarifka ism shaydaan ah marka shaydaanay addoon uga dhigeen saasuu noqonaa warku saasuu warku noqonaa marka shirki ay u sameeyeen fii maa shaygii aataahuma ilaa uu siiyey rawaahu waxaa wariyey aarkaas cabdilaahi ibni cabaas ibnu abi xaatim aa wariyey oo tafsiirkiisa ku wariyey wa huwa aarun daciifun waana aar daciif ah oo ma sugna cabdilahi ibni cabaasna kama sugna cabdilaahi ibni cabaas kama sugna waa aciif waa daciif sanadka khusayf nin la yidhaha uga jira khusayf aljazari oo dacfi ku jiro saas darteeda ma sugna waa aciif xasanubasri laftirkiisana sanad kale ku jira oo can ku wariyey oo xasanubasriyaa ka wariyey can ayuuna ka wariyey xasanubasrina maca jalaalati wa imaamatihi fahuwa mudlis waxbuu tadliisiyaa ma sugna marka aarkan macnaahaana sawaab maaha oo aadam iyo xawaa aadam nabiyuba ah xawaana gabar muminaday ah shirki inay ku dhacaan wax dhici kara maaha welibaa nabi inuu shirki ku dhaca waa mustaxiil Ah, nabi inuu shirki ku dhaca waa mustaxiil mideeda kale waxaa kutusa inaan arintaasu jirin maalinta qiyaamaha marka la tago oo xisaabta dadku ay jeclaadaan in la kala xukmiyo ta lagu daaho maxsharka qiyaamaha dadku nebi aadan markay u tagaan oo yidhahdaan adaa aabbaheena mawaadan arkayn dhibka nagu dhacay ilaahay noogu ergee ilaahay moogteen karuleey ilaahay maanta wuxuu carooday caraa hadda kor uusan caroon hadda kadibna iyadoo kale uusan caroonayn anigana hadda kahor geed uu iga reebay oo uu yidhi ha cunin aan cuno maadaama aan dembigaas galay ilahay maanta murteeko waxay dhahdeen culummadu hadday tanu dhici leh tana ka weyn tanuu sheegi ila tan shirki wuxuu dhihi lahaa shirkianba ku dhacanuu taas marka waxay kutusayda inaysan jirin tanu marka makalu sanad ahaan iyo macno ahaan midna uma sugno arrintaasuna kama ma ka dhicin aadam iyo xawaa walahu waxaa u sugnaaday ibn abi xaatim bisanadin saxiixin can qataada qataada wuxuu yidhi can qataada qaala qataada wuxuu yidhi shurakaaa kuwa ilaahay la wadaagay u sugnaad ah, kuwa ilaahay la wadaagay u sameeyeen fii daacatihi la adeecidiisa ayay shirki ugu sameeyeen walam yakun ma ahayn shirkigu fii cibaadati cibaadadiisa wuxuu leeyahay qataada ibnu dacaama asaduusi oo amadii taabiciyaalka ka mida ah, mufasiriintii waaweynaayo taabiciyaalkana ka ah shirkiga aayaddu sheegaydo jacala lahu shurakaaa waa shirkun fi aaca laa shirkun fi lcibaada waa shirkun fi aaca amaruu siiyo magacaan u bixiya uu yidhi magacaasay u bixiyeen ee ma ahan inay caabudeen ma ahan inay caabudeen waa shirkun fi aaca laa shirkun fi lcibaada walahu waxaa u sugnaaday ibn abi xaatim bisanadin صaxiixin can mujaahid ibni jabri fii qowlihi lain aataytanaa saalixan caruur caafimaad qaba haddaadna sido qaala wuxuu yidhi ashfaqaa waxay ka baqeen allaa yakuuna insaana inuusan qofba noqon waxaa caloosha ku jira bahal iyo wax kale inuu noqdo markaasay magacii shaydaanku uu yidhi u bixiya ay u bixiyeen wadakara macnaahu afarkaas macnihiisuu ka sheegay can اxasani wa saciidi wakayrihima iyo qayrkood fiihi fi baabi baabka masaa'ilu masalooyina ku sugan alula masalada ugu horaydaa taxriimu kuli smin magac kasta waa in la xaaraamtinimeeyey magacaasoo mucabadin looga addoon dhigay liqayr ilahi ilahi qayrkiisa aلثaaniyatu masalada labaydaa tafsiir aaya waa aayadda tafsiirkeeda aلثaaliثatu masalada saddexaydaa ana haadaakan kan dayca shirka ee ana haadaakanu ashirku waadgode waa khabarkii annada ana haadaa amalkanu ashirku waa shirki shirkigaasoo fii mujaradi tasmiyatin magacaabid oo kaliya ahaaday magacaas ay u bixiyeen kaliya weeye shirkiga la sheegay magacaas u bixiya uu yidhi oo ay u bixiyeen oy ku adeeceen intaas weeye shirkigu lam tuqsad looma qasdin xaqiiqatuhaa cibaadada xaqiiqadeeda looma qastin oo ma aha way caabudeen maaha alraabicatu mas'alada afraydaa anna hibatallah ilaahay bixintiisa lirajuli qofka uu siiyo albinta gabar gabadhaasoo asawiyata caafimaad qabta indhale lugale gacmale min anicami nicmooyinkay ka mid taha nimcooyinka waaweynay ka mid taha gabadh caafimaad qabta alla inuu ku siiyo yahabu liman yashaw inaaa ilaahi weyna markuu ugu abaal sheeganaya addoommadiisa inuu caruur siiyo gabdhuhu u hormariy ilaah mideeda kale gabdhaha waxayba leeyihiin oh, aan wiilka loo sheegin oo waa maxay sadex gabdhood haddaad dhasho oo oh, aad si fiican u korido adoo jecloon dhibsayn aad si fiican u tarbiyaydo si fiican wax u barto naartay xijaabkaaga noqonaa bal nimcadaas halkaa laga wiilna looma sheegin intaas wiilka ajar waa laga hela wax la baro oo la tarbiyeeyo laakiin gabar intaas intaasa loo sheegay u gaar ah, wiilka xaddii saasa lama hayo ilaahayba hadduu ku siiyaa saddex gabdhood oo aad tarbiyaydo oo aad waxbarto oo aad si fiican u korido oo aad adoo jecel si fiican u tarbiyaydaa naartay xijaabkaaga noqonay bal ka warrama nimcadaas ilaahay wax looga shukriyo wey marka gabdhuhu oo nimcooyinka waa wey wiilashuna waa laakiin fiiriya nimcadan u gaarka gabdhaha ah alkhamisatu masalada shanaydaa dikru salafi waa salafku inay sheegi jireen alfarqa farqiga u dhaxeeya bayna shirki shirki fi daacati daacada lagu sharig yeelo iyo wa shirki shirki filcibaadati cibaadada lagu sharig yeelo cibaadada in ilaahay loogu sharig yeelo iyo daacada in ilaahay loogu sharig yeelo farqiga u dhaxeeya marka koobaad cibaadada cid aan allahayn in la caabuda ma banaana laakiin daacada ilahay qaybkiisa in la adeecada banaanta nabiga waa la adeeca ilaahayna waa la adeeca iri wa aiic lah wa aiic rasuul laakiin nabiga ma la caabudi karaa maya waa gaalnimo marka ugu horayda fiiri ah. ilaahi weyna waa la caabuda keligiis cid kale in la caabuda waa gaalnimo laakiin daacada ilaahayna waa la adeeca ciddi ilaahay kayrkiisana wixii aan baailahay in lagu adeeca waaba banaan tahay wixii aan baailahay o midda labaad in ilaahay kayrkiis la caabudaa waa gaalnimo kalqaad male laakiin in ilaahay kayrkiis macaasi lagu adeecaa waa la kala qaada qofku hadduu ilaahay kayrkiis macaasi ku adeeco waa la kala qaada macsidaanu ma gaalnimay gaarsiisan tahay mise ma gaarsiisna hadday gaalnimo gaarsiisan tahay gaalaad noqoy hadaad ku adeeco maalan madaxweyne madaxweyneyaalka ka mid a ah, ama baarlamaan a waxay dejiyeen harci ilaahay sharcigiisa khilaafsan waxaas waa xalaal ay yidhahdeen waa ku adeecdo waxaa tihi waa runtiis waa xalaal saasay caqiidayda gaalaad noqon gaalaad noqon qofaa ku yidhi kaala iila sujuud sanadkan waa ula sujuuday gaalaad noqe waa ku adeec qofaa ku yidhi kaala caaw isla soo qayilina daqaad kuu qaaday waa ku adeecdo waa la qaydiisha gaal noqon mayd qof ilahay caasiyaad qofaa ku yidhi kaalay qofkan aan isbaaro u dhiganno taracdaad isbaaro la dhigato qof muslima dhacdeen waa ku adeecda soo maaha gaal noqon mayo laakiin caasiya marka fiiri daacada macaasi lagu adeeco ilaahay qayrkiis ahlu sunnaha waa saas ugu kala qaadanta qaarna waa gaalnimo qaarna waa macaasi haddii macaasiba lagu adeeco laakiin khawaarij iyagu ma kala qaadan ilahay qayrkiis qofkii macsi ku adeeca waa gaala iyagu le kala qaad ma kaala aan caawa qayilin haddii mooryaanku yidhahdo aad la qayisho waxay ku leeyiin gaal ah, saasa iyagu marka cibaadada iyo daacada saasaa loo kala qaada sidaasaa loo kala qaada wallahu subxaana wa tacala aclam sala اllah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed